bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan ku soo dhex jirnay manduumadii almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid bn axmed اlxakami calayh raxmat اllah waxaynu si gooniya ugu soo dhex jirnay qaybihii uu kaga hadlayay culumta mubtadaca ah ama bidcada ah ee la doonaya in la iska ilaaliyo wuxuu ka soo hadlay falsafadii iyo burha ibaashi lihi jiray tanjiimkii xidigintii iyo waxyaalahaasuu ka soo hadlay wuxuu darsigeennani hadda ka bilaabanayaa waa darsigii labiyo tobnaad wuxuuna ka bilaabanayaa beydka boqol iyo siddeetan iyo sagaalaad wuxuu yidhi sheekhu waxdar majallaata suu-in fi lmalaa nushirat tadcuu jihaaran ilaa nashri lbalaa bihimi tadcuu linabdi اlhudaa waaddiini ajmacihi wاlcilmi bal kuli caqlin kaamilin salimi waxdar ka digtoonoo buu ku yidhi majallaata suu-in majallooyinka xumaanta xumaanta majallooyinkeeda nushirat kuwaasoo majallaadkaasoo nushirat la baahiyey fi lmala dadka dhexdooda almala wooye bimacnaa waxaa laga wadaa hadda dadka dhexdoodu ka wada tadcuu majalladaasoo majallaadkaasoo tadcuu yeedhaysa jihaaran si aan qarsoodi ahayn waxay ugu yeedhaysaa ilaa nashri ilbalaa balaayada faafinteeda bihim ay beynahum dhexdooda ay ku faafiso ayib inay dhexdooda balaayo ku faafiso ayay ka shaqeynaysaa wuxuu meeshan ula jeedaa daalibulcilmiga ama ruuxa xaqa iyo hanuunka raadinaya ayuu sheekhu wuxuu uga digayaa majallaadka sifaadkaa leh majalaadka uu tilmaami doono oo muxuu ahaayey aan waxyaalaha aan nafciga lahayn bal dhib kale faafinaya ayb majalaadku yani wax wey waa qoraallo marka haddii wax ma yani manaafacaad loo iska bannaan ay qorayaan culuum iska bannaan ama culuumta shareecadaba lagu faafinayo markaasi dhib ma laha laakiin wuxuu ka wadaa majallaadka xunxun ee xumaanta faafiya akhlaaq xumada iyo qaawanaanta iyo anshaxumada iyo fuxshiga majallaadka lagu faafiyo dadka dhexdooda kuwaa iska jir buu ku leeyahay ha akhrisanin macnaha ayb sheekhu wuxuu u soo qaaday waagiisii waxaa jiray oo inta badan wax lagu faafin jiray fuxshiga iyo xumaanta majallaadkay ahaayeen xilligiisaasi marka ma bixin khaasatan deegaankuu ku noolaa waxaa la yidhaahdo telefishinada oo yaani wax weye markii dambe kadiroo ka daroo dibi dhal noqday qanawaadka fadaa'iga ah qanawaadkii fadaa'iga ahaa iyo telefishinadiina waxaa ka dambeeyey ashabaka alcankabuutiya ama internetka oo isaguna wixii horoo dhan been yidhi hadduu ogaan lahaa marka kuwan dambe oo internetka iyo telefishinada iyo balaayadan dib ka soo korodhay hadduu ogaan lahaa shaki ma leh inuu ku dari lahaa laakiin waagiisii majalaadkaasaa jiray oo faafin jiray xumaanta macna ayb marka majalaadkaa iska tir waaye yacni daalibulcilmigu waa marka koowaade horta wakhti lumis weeye waa marka labaadee waxyaalaha xunxune ishaada ku dhacayso amaad akhrinayso ama aada daawanayso waxay saamaynaysaa qalbigaaga nuurkii cilmigay daminaysaa iimaankaagiiba waxyeelaysaa marka iska ilaali waa ayib weliba waxay isdhihin adugu nin adag baa tahayoo waxba ku yeeli mayso maxaa yeelay fitanka looguma badrheedho waad adag tahay yacni si fudud buu ruuxu u fitnoobi karaa sidii nabigeenu sal ley waslm markuu ka warramayey dajaal markuu ka waramayay wuxuu nebigu sal ley waslm man samica bidajaali falyan'a canhu dajaal ciddii maqasha ha ka fogaata buu nebigu sal ley wasalam haddaad maqasho inuu meel ka soo baxay ha raadsanin hanaa ka agdhawaanin isaga car wuxuu nebigu ur sal ley slm fawallaahi ina alrajula wa huwa yaxsabu annahu mu'min yani nin ruuxu uu imaanaya dajaal buu ruuxu u imaan isagoo moodaya inuu mu'min yahay fayatbachu mima yabcaثu bihi min الshubuhaat adigoo is-adkaynahaya oo war anigu imaan baan leenahay dajaalna waan aqaanaa muxuu ii sheegi oo khatar khatar iska dhiga soo aadi marka dambena shubahaadkiisiibaa intay ku jiitaan baad raaci oo kuwa rumeeyey baad ka mid noqon marka yani fitanka lama doonto lama doonto si kastood u adag tahay waa laga cararaa lianna alquluuba mayaala ya walfitana jadaaba fitankuna waa jiidaan quluubtuna way jilicsanta sidaas iska jir marka ayb waxdar ka digtoonow yani ha ku khamaarin ha khatar gelinin diintaada ha khatar gelinin yani haddaad wuxuun ku khamaarayso ama khatar gelinayso diintaada ma diintu waa khatar haddii eh, laga asiibana oo lagaa gaadhana eh, fidno weyn waay ah, ruuxa meel laga gaadho diinta ugu daran walaa tajcal musiibatana fii diinina waa kii nebigu dhihi jiray sala allahu calayh waali wasalam waxdar ka digtoonow majallaata suu-in xumaan majallaadkeeda ka digtoonow majallaadkaasoo nushirad la fidiyey filmalaa dadka dhexdiisa lagu fidiyey oo lagu faafiyey tadcuu oo yeedhaysa jihaaran si cad oon qarsoodi ahayn qarsoodi lahayn ugu yeedhaysa ilaa nashri ilbalaa balaayada faafinteeda bihim dadka lagu faafiyo in mala-a ama dadka dhexdooda balaayada lagu faafiyo jamcu nashri albalaa'i wey balaa'i wuxuu u gooyey muxuu ahaaye hamsada wuxuu u gooyay waa gabayga dartii macnaha ayb tadcuu way yeedhaysaa majallaadkaasi linabdi lhudaa hanuunka tuuridiisa waddiini iyo diinta tuurideeda ajmacihi dhammaantiiba waalcilmi iyo cilmiga tuuridiisa bal iskaba dhaafee kulli caqlin caqli kasta tuuriddii bay ugu yeedhi kaamilin oo dhammaystiran salimin oo fayow ah, majallaadkaasi dadka waxay ugu yeedhayaan in ay hanuunka iyo diinta oo dhanba tuuraan dabcan waad garanaysaanoo majallaadka waxaa isticmaalay oo u ade adeegsanayay haddana ku badashay telefishinadii qanawaadka fadaa'iga ah internetkana markii dambe ku badashay waa cid kasta oo xumaan faafisa ah. waay weliba waxaa u badan dadka ama zanaadiqada ah ama mulxidiinta ah ama dadka diinta ka shaki gelinaya ama muxuu ahaayey eh, akhlaaqda iyo fasaadinaya kuwaasaa isticmaala marka inay ummadda eh, jiritaankeeda baabi'iyaan ayuu isticmaalaan hanuunka marka xagga ilaahay ka yimi tabaaraka watacaala in la tuuro diinto dhanna laga tago ayay macnaha u adeegayaan oy dadka ugu yeedhayaan bal in cilmiga laga tago cilmiga eh, diinta in laga tago oo dadkii siduu keeni doono waxay jeclaysiinayaan adduunyadii culuumtii adduunyada quruxdeedii dhaldhalaalkeedii culumtii diiniga ahaydna iyo cilmigii diiniga ahaana way way durayaan dadkiisiina way durayaan culimmadii bay durayaan waa ku jeesjeesayaan ee muxuu ahaayey si si dadka loogu diro si dadka looga loogu diro bal iskaba dhaafe cilmiga ee caqli kastoo dhammaystiranoo fayow in la tuuray ka shaqaynayaan caqliga fayow ee kaamilka waa caqliga diinta waafaqsan waa marka wax alla wixii caqli ahaa wixii garasho ahaa wixii anshax ahaa wixii wanaag ahaa oo dhan in laga tagay ka shaqaynayaan oo la tuuro ayb waxaasoo ka dhanbay la dagaalamayaan tadcuu way yeedhaysaa majalaadkaasi waxay u yeedhaysaa linabdi lhudaa hanuunka tuuridiisa iyo wadiin iyo diinka tuuridiisa ajmacihi dhammaantiiba waalcilmi iyo wanabdilcilmi cilmiga tuuridiisana way ugu yeedhi bal iska dhaafay kulli caqlin nabdi kulli caqlin bay dadka ugu yeedhaysaa caqligaasoo kaamilin dhammaystiran salimin oo fayow ayb maxaa yeelay in alle intii bini aadamka ugu faasidsanayd ama ugu diin xumayd ama ugu akhlaaq xumayd ayaa gacanta ku haya majallaadkan iyo eh, telefishinada iyo internetku gadaal ka soo baxay wasaa'ishan tawaasulka iyo muxuu ahaayey social mediaha waxaan hadda yidhaahdaane gadaal ka yimidba inta badan waxaa gacanta ku haya bini aadamka kuwii ugu liitay badeecadda marka ay ku faafinayaan waa midoodii waay waxa ku dhex jiray khayrkaana waa wax yar waay marka loo fiiriyo fasaadka iyo xumaanta ku jirta marka loo fiiriyo la garab dhigo waxa yare khayrka waxba ma dhanna saas maanaa marka xumaantoodiibay marka ku faafinayaan wax alla wixii wanaag ahaana way kula dagaalamayaan walilrukuuni ila addunyaa wasukhrufiha waaratci kalxayawaani saa'imi albahimi walilrukuunidaasi xagga horeay ku xidhan tahay iyo kuwa dambeba walitaka tahatuki iyo beydka ka dambeeya walictimaadi iyo walkufri iyo kulli waxay ku xidhan yihiin linabdi ah, lnabdi lhudaa tadcuu wayeedhi linabdi اlhuda bay u yeedhi walirukuuni bay u yeedhaysaa majalaadkiibuu wadaa ayb walirukuuni bay ugu yeedhaysaa khalqiga dadka waxay ugu yeedhaysaa ila addunyaa adduunyada xaggeeda wasukhrufihaa iyo dhaldhalaalkeedii quruxdeeda waratci iyo daaqid in adduunyada la daaqo kal xayawaani sida xoolaha oo kale assaa'imi ee foofa albahimi ee aan hadlin ah xoolaha aan hadlin oo kale sidooda in loo daaqo ayb wuxuu leeyahay majallaadkaasi waxay dadka ugu yeedhaysaa inay adduunyada ay u iishaan warukiini iilasho inay adduunyada u iishaan iyo dhaldhalaalkeeda oo hamigoodu uu noqdo hami adduunyo keliya aakharaba qorshaha ay ka saaraan maadada caabud maadada u noolow intaa u noolow waxaad u noolataa calooshaada iyo farjigaaga iyo intaa uun u noolow maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed ku hoyataa maxaad shahwada ku gudataa intaa u noolow adduunka iyo dhaldhalaalkiisaas shahawaadkiisaas basay dadka ugu yeedhaysa wixii ka muhiimsanaa oo macaanidii ahaa oo diintii ahaa oo aakhare ahaa oo dhanbay meesha ka saarayaan leanna kuwa wadaa saas waxaa kaloo ugu yeedhaysaa waradci kalxayawaani saa'im in layska daaqo sida xoolaha foofo oo kale in layska daaqo ee aan hadlin adduunyadaasoo kale in layska daaqo maqsadkii ilaahay u abuuray iyo nolosha ujeedadeedii oo dhan inta la lumiyo sidii xoolo oo kale in layska daaqo saas macnaha leanna ahdaaftaa iyada ay dadka ugu yeedhayaan ayaguna ku nool yihiin ba waxay tahay midii xayawaanaadka ah, yacni wax weeyaan hadday raashiin cunaan xooluhuba way daaqaan hadday yacni casiiraad iyo caano cabbaan xooluhuba biyo cabbaan haddii hoy ay galaan oo guryo ay ku jiraan xooluhuba way xaroodaan hadday markay shahwo qadato ay shahwo gutaan xooluhuba shahwo waa gutaan maxay marka iyagii xooluhu kala duwan inhum ilaa kal ancaam waay yacni waxa weye waa adduunya oo kale wey la dhaqdoo kale la macnihii muhimkaha ee maqsuudka ilaahay bini aadamka u abuuray ee ku karaameeyey ayay meesha ka saareen oo lumiyeen saas daraaddeed sida xoolo oo kale inay iska daaqaan waa saasay iyaguna yihiin dadkana ay ugu yeedhayaan ayb darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamal waay iska daaqeen iska raaraaxaysteen ha tamashleeyeen saas way macnaha macnahaasuu marka tilmaamayaa taasay dadka ugu yeedhayan almuhim waxa weeyaan wuxuu ka wadaa cibaadatulmaadda wax la yidhaahdo bini aadamkii dhannaa inuu noqdo wax uun maaddadaa caabuda oo shahawaadka uun daba orda oo aan qiimo kale lahayn leanna intay garanayaan baa inta ah sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum cani alaakhirati hum haafiluun adduunun bay yaqaanaan wax adduunyo ka soo hadhayoo wax ka garanayaan maba jiraba intaasay u nool yihiin dadkana ugu yeedhayaan ayb walirukuuni bay ugu yeedhaysatay majallaadkaasi ila dunyaa adduunyada in loo iisho wa sukhrufihaa iyo quruxdeedii dhaldhalaalkeeda waratci iyo daaqitaan kal xayawaani sida xoolahoo kale assaa'imi ee foofayay albahimi bahimka waa laga yani ma hadlaan xooluhu ma hadlaan walitahatuki bay ugu yeedhayaan majalaadkaasi khalqiga waxay ugu yeedhayaan litahatuki aabayala-aan atahatuk waxa weeyaan waa in wanaagga iyo akhlaaqda la dilaaciyo si aabayaalla aan loo dilaaciyo jahran si muuqata oon qarsoodi lahayn waalkhalaacati bay ugu yeedhaysaa khalqiga iyo dadka waxay ugu yeedhaysaa waalkhalaacati xishood la-aan siriig la-aan maca nabdi lmuru'ati iyada oo anshaxana la tuurayo lala qabo anshixa in la tuuro wal waalakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan in la tuuro washiyami iyo dabaa'icda yacni shiyamku waa isla akhlaaqdii waa waxay dadka ugu yeedhaysaa majallaadkaasi iska jir uu ku leeyahay sheekhu litahatuki jahran tahatuka waxaa la yidhaahdaa waa in la dilaaciyo oo la jeexo wixii wanaag ahaa oo dhan kadibna meesha laga saaro la suuliyo aabayeel-la'aanta uusan ruuxu wixii wanaagsanaaba u aabayeelin baa tahatug la yidhaahda saas way maanaa asalka tahatuka kelimadu waxay ka timid hataka sitra baa la yidhahda idaa shaqahu wa asaalahu yacni markii aad asturka ama daaha intaad dhufato ama dilaaciso aad meesha ka saarto ayaa la hataka sitra saas way maanaa marka wixii astur ahaa wixii wanaag ahaa wixii oo dhan in la dilaaciyo meesha laga saaro iyo dadka ugu yeedhayaan khalaacadana waxaa la yidhaahdaa waa xishood la iyo fuxshiga wa taasay dadka ugu yeedhayaan buruu'adana waxaa la yidhahdaa anshaxa waxyaalaha in la ilaaliyo ay fiican tahay ayay dadka inay in la tuuray ugu yeedhayaan iyo akhlaaqda wanaagsan waxaasay ka shaqeynaya bimacnaa wax weeyaan faaxishada iyo muqadimaadkeeda leanna inta badan waxay faafinayaan ama ilxaad bay faafinayaan dadka diinta inay ka shakigeliyaan ama waxay faafinayaan waxyaale dadka diinta ka fidnaynaya sida dumar maalan isqurxiyey oo qaqaawan oo faatinaad ah dadka fidnaynaya marmarka qaarkood waxay faafinayaan e, rag iyo dumar isku dhegdhegan kuwa mudh oo qaawan muxuu ahay marmarka qaarkood waxay faafinayaan kuwo faaxishadii xumaantiiba samaynaya kuwa isdhunkanaya waxaasoo dhan ujeedadeedu waxa weeyaan in khalqigan la fidneeyo waa ayb marka waxaasay dadka ugu yeedhayaan marka wax nooca ugu yeedhayo waxaa ka hadlaya inaad ama akhrisato ama daalacato ama aad ku mashquusho sax ma ah wey inaad iska ka fogaato iska jirto wey maanaa waxay ugu yeedhaysaa watadcu majallaadkaasi waxay ugu yeedhi dadka litahatuki akhlaaqdiiy wanaaga dilaacintooda iyo abayela-aan jahran si muuqatoon qarsoodi lahayn loo dilaaciyo waalkhalaacati iyo xishood la-aan maca nabdi lmuru'ati lala qabo anshaxa tuuridiisa waalakhlaaqi iyo akhlaaqdiiy washiyami shiyamku waa jamcu shiyam waan soo iyaduna waa akhlaaq akhlaaqda wanaagsan in la tuuro almuhim ziinaday ugu yeedhayaan iyo xumaanta zinadii iyo xumaantii hadda mid ka sii daran bayba hadda usii gudbeenoo wax la yidhaahdo shuduudka jinsiga ah in muxuu ahay ragguna ay is-isticmaalaan dumarkuna is-isticmaalaan labadii jinsi jinsiya isku nooc ahaa inay xaajada isku gutaan waxaasayba hadda maraysaa oo weliba shuruuc ilaalisa loo sameeyey oo xuquuq loo sameeyey oo marmar qaar xataa kaniisaduhu isku meherinahayaan oo haddaad ka hadasho xataa muxuu ahaaye dembiile aad tahay ee aadan dhihi karin xataa way khaldan tahay wax kale iska dhaafe waxaasay maraysa adduunkii waa tegey yacni wax weeyaan taariikhda adduunka inta laga warramay wallahu aclam fidnada hadda jirtaay inta laga sheekeeyo qur-aanku ka sheekeeyey ummado ka sheekeeyey fidnada hadda jirtaay ma soo marin maxaa yeelay hadduu liwaad jiray iyo ummad fasaadsan meesheeday ku ekayd soo maa meeshay degan yihiin iyo iyaga isku ekaayeen laakiin hadda fitnada jirtaayey adduunkii oo dhan baa loo qaybiyey ah, ciidamaa loo sameeyey qawaaniin baa loo sameeyey eh, wax ilaaliyaal loo sameeyey telefishinaa loo sameeyey internet baa loo sameeyey social media loo samaystay meel kastoo adduunka ka mid a marka guryihiibay gashay da'yartiibay gashay caruurtiibaa haysata qoysaskiibay gudaha u gashay fitno noocaasoo kale ah taqriiban adduunka inta qur-aanku ka sheekay ma soo maray yacni heerka ay hadda gaadhay saas daraaddeed markaasoo kale markay halkaa gaadho waxa la sugaayey waa cuquubo ilaahay tabaaraka wa tacaala say ku imaan doonto waxyaalahan dhacaya waa hordhac laakiin wax weyn baa soo socda adduunka wax weyn ayaa kusoo wajahan saas way macnaha sida ilahay sunankiisa aan uga barannay ayb balaayaa gacanta uu galay oo balaayaa hogaaminaysa والاctimaadi clى اlasbaabi muطlaqiha duuna اlmusabibi wاlkhallaaqi min cadami walictimaadi bay ugu yeedhaysaa majallaadkaasi dadka waxay ugu yeedhaysaa alictimaadi cuskasho cala alasbaabi asbaabta la cuskado mutlaqihaa sii daysnaanteeda asbaabta ilaahay uu sameeyey ayagaa in la cuskado oo la tala saarto iyadaa keliya laysku xidho duuna almusabibi kii sababta sameeyey la-aantii sokodiisa waalkhallaaqi iyo kii abuuray min cadamin waxaan jirin ka abuuray sokodiisa majallaadkani waxay ugu yeedhayaan dadka asbaabta in ay ku dhagaan allihii asbaabta sameeyee abuurayna ay meesha ka saaraan mujarad khalqigii inay ka dhigaan inay asbaabta ay cuskadaanoo asbaabtii ay ka dhigaan iyadu mid wax samaynaysa saas wey macnaha yacni wax wey yacni allah tabaaraka wa tacaala kownkan sunanka uu sameeyeyba waxaa ka mid ah shay walba sabab buu u sameeyey laakiin sababkana isagaa sameeyey sababka natiijadiisana isagaa bixiya waa saas maalan waad jiran tahay daawaad qaadatay daawadu waa sabab soo maa daawadu waa sabab laakiin daawadan yaa leh yaa sameeyey allah baa abuuray soo maa midka bini aadamkee daawada sameeyey ikhtiraacay laftiisa ilaahay baa sameeyey soo maa marka beddelkii sababtan allihii sameeyey ay kugu bari lahaayeen ayaa waxay ku leeyihiin daawadan baa keentay caafimaadka soomaalit daawadanaa caafimaadka keentay ayadaa mxuu ahay e, e, e, mxuu ahay ma aha inay sabab u tahay sax marna waa sabab laakiin caafimaadka ilaahay baa bixiyey waa sida saxda ah ayadana waa sabab ilaahay u dejiyey inay muxuu ahay ay keeni karto natiijada inayna keenina ay dhici karto ayagu marka wax weeye allihii intay kaa gooyaan asbaabtan dejiyey bay asbaabta keliya kugu xidhayaan waa maadiye wey macnaha maadada ah, maadadaasay bini aadamkii oo dhan ku xidhayaan allihii maadada sameeyeyna way way ka leexinayaan sidaas wey macnaha ayb leanna waxa weye sida saxdaa wax weeye mu'minka waa inuu sababtana la yimaado ilaahayna tala saarto soo ma waxaad rabtaa in aad eh, maalan eh, adduunyo iyo xoolo hesho dadaalkii la imow laakiin inaad ganacsato ama aada beerato ama aada xamaalato kama dhalanayso laazimna ma aha intaa markaad samayso inaad waxaad rabtay helayso laazim maaha inaad heshana way dhici kartaa inaadan helinna way dhici kartaa adiga sababtan la imow natiijadana ilaahay u tala saaro somaa yani ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi waay dadaal la imow ilaahayna kaalmayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waay cibaadadu waa dadaalkaaga kaalmadana ilaahay baa iska leh walaa xawla walaa quwata ila billah saas daraaddeed baa laa xawla walaa quwata ila billah ay u noqotay kansun min kunuusi ljanna kayd kaydadka jannada ka mida ah, leanna addoonku waa inuu ictiraafo tabartiisa waa inuu awooddiisa qiro waxay dhan tahay waa inuu u daayo awoodda allaha iskale tabaaraka wa tacaala addoonku wuxuu la imaan karo waa sabab sababta allihii allah abuuray waxa ka dhalanaya natiijadeedana isagaa bixiya soo maa imisaa nin intuu guursaday oo reer yeeshay oo intaasoo dumar isu maray oo u galmooday carruur waaye ya ma in eh, nin iyo haweeney ay kulmaan baa ilmuhu qasab inuu ku yimaadaa ma waa sabab inuu ilmuhu ku yimaadana waa dhici karta inuusan ku yimaadna waa dhici karta inaad ganacsatood orodood suuqa orodood xamaalato laasimaa inaad taajir noqonayso konton sano lixdan sano qaar baa ordahayoo weli fuqaraa soo ma oon la siinin yaa natiijada iskale allah bixiya sababtanna yaa jideeyo keenay allah keenay bini aadamka yaa baray inay sababtani waxaa keento natiijada ilaahay baa baray waxaa la rabaa marka in asbaabtan marka la isticmaalayo allihii musabibka ahaayee abuuray addoommada lagu xidho halkaas iyagu ka goynayaan marka ah, bedelkay alle ku xidhi lahaayeen alle iyo waxay kala goynayaan asbaabtu abuuray asbaabtii in la cuskado oo iyada la tala saarto oo iyada uun lagu xidhmo ayay dadka barayaan saas way macanaha wlictimaadi bay dadka waxay ugu yeedhaysaa walictimaadi cuskasho cala alasbaabi asbaabta korkeeda la cudsado mutlaqihaa siidaysneentooda ayadoon allihii abuuray lagu xidhin oo saa u siidaysan oon qeyd lahayn in la cuskado ayay ugu yeedhaysaa khalqiga duuna almusabibi allihii sababeeyey la-aantii macnaa waalkhallaaqi iyo midkii abuuray asbaabta min cadamin jirid la-aan ka abuuray iyadoo jirin buu ilaahay abuuray tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed asbaabta lafteeda asbaabta allah hadduu doono natiijo la-aan buu ka dhigi karaa yani wax walba ilaahay bay ku xidhan tahay tabaaraka wa tacaala saas way macnaha ayb wاlkufri biاllahi wاlamlaaki maca rusulin wاlwaxyi maca qadarin wاlbachi liلrimami walkufri majalaadkaasi waxay ugu yeedhayaan dadka walkufri kufri iyo gaalnimo bilaahi ilaahay lagu kufriyo ayay ugu yeedhayaan amlaaki iyo malaa'igtoo lagu kufriyo maca rusulin rususha la jirankooda rusushana ku dar walwaxyi iyo waxyigoo lagu kufriyo maca qadarin qadar lala qabo ilahay qadihiisa iyo qadarkiisa walbacthi iyo isa soo saaridda soo saaridda lirimami lafaha baaliyoobay iyo jidhkan baaliyoobay lasoo saaro dib loo soo celiyo majalaadkan uu kaaga digayo wuxuu ku leeyahay arkaanta waaweyn iyo asaaska diintuba ku taagan tahay in lagu gaaloobo oo la inkiro ayay dadka ugu yeedhaysaa wax akhlaaqdiiba ka daranba mabaadidii diintuba ku taagnayd halkan wuxuu ku sheegay beydkaas lixda arkaanul islaamka ah iimaanka waxaan ujeeda lixda arkaanuliimaanka ahbirnii can aliimaan muxuu yahay aliimaanu an tu'mina biاllaah soo ma wa malaa'ikatih wa kutubihi wuxuu ka cabira waxyi wa rusulihi walyowmi alaakhirina wuxuu ka cabiray waalbacth wa bilqadarina maca qadarin buu ku yidhi lixda arkaanul iimaankee diintuba ku taagan tahay in la diido oo la inkiro ayay majallaadkaasi kuugu yeedhayaan wakadalika telefishinada kuwooda faasidka ah <clears throat> qanawaadka wakadalika internetka iyo social mediaha iyo waxyaalaha lagu xidhiidho kulligood in badanoo ka mid a ah, waxa la istihdaafayoo taargad laga dhiganayaa in dadka diintooda xididada loo siibo oo caqiidada laga shakigeliyo oo dadka mulxidiinta ah sharikado hay-ado dowlado wahaakada walicilmikum hadda caalamka reer galbeedka iyo reer bariga intiisa badani waa mulxid intiisa badan wax diina ma haysto xataa kirishtannimadii iyo yahuudinimadii iyo badankeed way ka tageen kaniisadaha yurub iyo maraykanka ku yaalla inta badan waa iska qaawan yihiin kibilaydaa ku kaaydo ku xaartay waa qaawenya haddaad aragto kaniisad camiran oo durbaan laga garaacahayo oo muxuu ahaayey la niikinahayo afrikay ku taalla ama asiya afrikaankanay ku lugooyeen laakiin ayaga markaad tagto kaniisadahoodii waa eber waa faaruq sababta waxa ka tageen haddaad fiiriso hadda maalan ixsaa'iyaadka marka qaarkood baa waxay sameeyaan isdilaac yani waxa wey ra'yi uruurin dadka diinta haysta taqriiban boqolkiiba kontan ka badan yurub meelo ka mida wax diina ma haystaan ilaahayna ma rumaysna aakharana ma rumaysna kutub ma rumaysna rusul ma rumaysna halkaa waxaa gaadhsiiya waa ilxaadka dadkii nooca ahaabaa marka hogaanka inoo haya oo telefishinada inoo haya oo social mediaha inoo haya oo kan keenay oo ku shaqaynaya oo wax ku soo daadinaya suuqa qashinka ah meeshasaasaan annagana gelaynaa oo carruurteennii gelayaa oo dumarka annaga gelayaan oo wax laga uruursanahaya bal maxaa yaala bilahi caleyk halkaa maxaa yaala waxaasaa yaala marka waxa weeye inay dad mulxidiina soo baxaan oo diintiiba ka shakisan ha la yaabin marka ilan waxaasaa waxaasaa keenay soomaarka soomaali badan hadda soomaadaan arkin oo diintiiba shaki gelinaysa oo mabaadidii waaweyneedee diinta asaaska u ahaydba duraya xagey ka yimaadeen waxaas waxaasaa keenayba macana ayib jaamacadahooda sidoo kale jaamacadahooda waxa lagu barto waa ilxaad saas daraaddeed caruurta soomaalida ahee wadammadaa qurbaha tagaay in yaroo ilaahay u naxariisamay waxay u badan yihiin qaar waxbarashada hooseba ka dhaca qaarga gudba oo jaamacadaha gala jaamacadaha loo dhex fadhiyaa rag brofesorro ah oo faylasuufiyiin ah oo khatar ah bay meesha ugu tegayaan khalfiyo diineedna caruurtu ma leh oo waalidku marka horeba muusan soo barin mabaadida diinta iyo towxiidka iyo muusan soo barin ilmihiiyo wax badan aan garanaynin baa marka wuxuu u tegayaa faylasuuf timuhu ka buubeen siduu falsafo ugu jiray markaasaa waxaa soo baxaya wax qaylada ugu badan ee hadda baxaysa waxay tahay caruurtii jaamacadaha gashay waxay la soo baxayaan ilxaad iyo ilaahay in la inkiro khatar weyn waay marka ayb wlkufri bay dadka ugu yeedhayaan majallaadkaasi in lagu kufriyo billaahi alle lagu kufriyo walamlaaki iyo malaa'igta lagu kufriyo maca rusulin rususha la jirankeeda iyo rususha in lagu kufriyo walwaxyi iyo kutubta ilaahay soo dejiyey maca qadarin iyo qadarka alla tabaaraka wa tacaala yacni kownkan alle intuusan abuurin inuu muxuu ahayey qorsheeyey abuuristiisa inuu sii ogaa uu qoray in markuu dhacayo isaga mashiiadiisa iyo doonitaankiisa wax walba ku dhacayo qadarku sidaas wa qadarku macnaha wa walbaci iyo soo saarid khalqiga la soo saaro walbaci soo saarid lirimami la soo saaro kuwa baaliyoobay yani lafihii iyo jirhkii markuu baaliyoobay kadib in dib loo soo celinayo waxaasoo dhan in lagu kufriyo ayay ugu yeedhayaan majallaadkaasi dadka ugu yeedhayaan ayb walictinaaqi abiiciyaati laysa laha mudabirun faacilu maa shaaa lam yadimi waxaa kaloo ugu yeedhayaan khalqiga walictinaaqi abiiciyaat waxyaalaha dabeecadda ah in laga diindhigto laysa xaal uusan ahaanin lahaa dabiiciyaadkaasi mudabirun uusan u sugnaanin cid yacni maamushay faacilun oo sameeya maa shaaa wuxuu doono sameeya lam yadimi kaasoo aan cidna dulminin lam yadlimi oo kale man ayb waxaa kaleeto uu ay majalaadkaasi dadka ugu yeedhayaan ila ctinaaqi abiiciyaat yani abiiciyaadka waxaa la yidhaahdaa markii ay inkireen ilaahay markay inkireen ayaa waxaa hor timid su-aal khatar ah su-aashaasi waxay tahay kownkan kala socda ee abuuran ee inoo muuqda ee nidaamka daqiiqee cajiibkaa ku socda kow yaa abuuray soo ma yaa abuuray ma isagaa is abuuray shay aan jirin isagu ma is abuuri karaa wax jira ma iska dhigi karaa asagoon jirin isagoon horay u jirin waa mustaxiil caqliga biniaadamku ma qaadan karo muusan jirin isagaa iskeenay isagaa is abuuray suurtagal maaha ayib hadduusan isagu is abuurin ma dhici kartaa inuu iska abuurmay asagoon cid keentayoo abuurtayba jirinba inuu iska yimid faja iska soo booday uun ma suurtagalba iyadana caqligu ma aqbali karo labadaa hadday meesha ka baxeen maxaa soo baxay yah cid baa abuurtay marka cid aan makhluuqan ahayn iyo kaa'inaadkan oo keentay bay jire tahay marka labadaaba inayna suurtagal ahayn way qireen inuu iska yimidna suurtagal ma aha inuu isagu iskeenayna suurtagal maaha saa isu nadaamiyey labadaa midna suurtagal ma way qirsan yihiin ayib yaa keenay wey marka yaa abuuray waa inay yidhahdo marka cid kala abuurtay ayib cidda kalee samaysayee nidaamisayee sidan u wadee maamulaysaa alla weeye meeshay ka dhihi lahayn ba marka w dabeecaddaa samaysay ya dabeecad baa samaysay war dabeeca maxay tahay dabeecaddii bayna haddana sharxi karin dabeecaddii bayna sharxi karin marka waxa wey waa madhabka mulxidka ah madhabka ilxaadiga ah ee horay u jiri jiray wamaa yuhlikunaa ila dahru qur-aanku ka ila dahru zamanka unbaa na halaagaya oo wax samaynaya mooyaane cid kaloo ka dambaysa ma jirto oo madhabka markii dambena ay nooleeyeen nimankan la yidhaahdo muxuu ahaay eh, markisiyada lilan iyo markis iyo eh, ilaahay inkiray ee eh, yidhi laa ilaaha walxayaatu maadda ah, ilaahna ma jiro noloshuna waa maaddo waa abiicad baa waxaan wada saas wey macnaha marka abiicaddaas in yacni waxa weeye laga diin dhigto oo aan lahayn cid maamusha cid keentoo abuurtay oo maamusho aan lahayn oo wuxuu doono sameeya oo aan cidna dulmiyin iyadoo intaa midina ayna jirin dabeecadda rumee waxaasay dadka ugu yeedheen alle tabaaraka wa waa ka ka hadlay madhabkaa markuu radinaya rabbi tabaaraka wa tacaala am khuliquu min hayri shayin ah, am khuliquu min ghayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun am khuliquu min hayri shayin cid samaysay iyadoo aysan jirin miyaa la sameeyey ayb am hum lkhaaliquuna mise iyagaa isa sameeyey ma khaaliq la-aan bay iska yimaadeen mise iyagaa isa sameeyey labadaa midna suurtagal maa soo maa am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun mise iyagaa samaawaadka iyo dhulalkan iyo waxaan kala socda mise iyagaa sameeyey mayna samaynin sooma yaa sameeyey marka yaa abuuray yaa keenay waa allah tabaaraka wa tacaala waa masale marka badiihi ah waay waa wax bannaanka iska yaalla leanna waxa weeye shay haddaad aragto qasab shaygaasi wuxuu leeyahay cid keentay oo dabartay oo maamushay oo abuurtay baa jirta ma suurtagal maaha nin reebaadiya xataa dadkii reebaadiya nimankan dawrka warkaa ilaahay jiritaankiisaba ka shakisan waa niman brofesooro ahoo wax akhristay oo aqoon adduunyala wah laakiin waman yurid illahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an ilaahay marba hadduusan ka hanuuninin khabiir weeye iyo faylasuuf weeye iyo caalim weeye iyo waxba ku tari mayso hanuunka ilaahay baa iskale tabaaraka sidaas weya kii reebaadiyaah ahaa ee geela la joogay waxaa lagu yidhi rabbigaa maxaad ku garan rabbigaa maxaad ku garatay markaasuu wuxuu yidhi saalo haddaad aragto meel taalla ya saalo haddaad aragto meel taalla waxay ku tusi neef meeshan inuu maray saaladan dhigay soo maa haddaad aragta raad meel yaallana raadku wuxuu ku tusayaa ciddii meeshan martay inay jirto haddii saaladuna neefkii ay ku tustay raadkuna ciddii maray uu ku tusay samada sidan u habaysan iyo dhulalkan iyo waxaan isku habaysan miyayna ku tusaynin alla abuuray inuu jiro soo saas maaha acraabigii reebaadiyaha ahaa ayaa faylasuufiyiinta ka caqli roon leanna fitradii ilaahay ku abuuray oon wasakhoobin buu xambaarsan ayagana firadii baa ka wasaqowday sidaas way macnaha marka wax waxdoodii geli karta ma wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu saas daraaddeed qur-aanku markuu allahna barayo tabaaraka wa tacaala jiritaankiisa iyo qudradiisa iyadoo fitri ay tahay fitrataho qalbigeennaba lagu abuuray ayaa haddana markuu ina barayo alla wuxuu isku keenbaraa makhluuqaadkiisa soo ma haa dhulka samada innaga yacni makhluuqaadka faraha badan makhluuqaadka markaad aragto qasab waxaad u deliishanaysaa cid abuurtay oo keentoo maamulaysa inay jirto allah wey tabaaraka wa tacaala afilaahi shakun maxaa ka dambeeya afilaahi shakun faatiri samaawaati waalardi samadan aad aada iyo dhulkan aad ku socoto isagaaba abuuray seed uga shakin kartaa inaad isaga ka shakido waxaa ka haboon naftaada jiritaankeeda inaad ka shakido saas way macnaa ayb walictinaaqi abiiciyaati waa tii ay culimmadu sheegaan alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullaahi baa wuxuu qolo eh, ilaahay jiritaankiisa inkirsan ayaa la dooday marka way u yimaadeen waxay dha waxaan rabnaa abu xaniifow in ilaahay jiritaankiisa aanu kaala hadalno ayib soo dhawaada buu ku yidhi laakiin intaynaa dooda furin iyo wadahadalka ka warramo buu yidhi haddii ee doon badeeca ka buuxda mintay iyadu badeecadii isa soo rartay doontaa israraysa wax raraya ma jiro kadibna ay soo xadhig furatay badday soo martay wax naaquudoo wadiyo wax bini aadamno la socdo male say u soo socotay bay meel heblo timid rarkiibay iska dajisay ayadaa rarkii iska isdejinaysa kadibna way noqotay bal ka warramabu waxay yidhahdeen abu xaniif miyaad waalatay mise waad soo wadataa bay ku yidhahdeen ya say ku dhici kartaa doon aan la rarin inay israarto say ku dhici kartaa doon aan la wadin inay badda marto say ku dhici kartaa doon aan laga dejinin xamuulka inay yadu isdejiso adi see u hadlaysaa markaasuu ku yidhi haddaad diideen doontaasi inay intaa samayn karto kownkan intan la egay sidan u kala socdo seed ku diideen inuu alla maamulo leeyahy ma kownkaa iswadaa fa buhita aladii kafara meelay waxu wadaan bay waayeen marka waa dhaqaajin waayeen marka masaladu saas waa masalo waadixa ah waa in uun caqligooda la masakhay mooye ilaahay jiritaankiisa wax loo inkiri kara maba ahaba saas way macnaa walictinaaqi abiiciyaati qaamat ladayhim bilaa qayuumi ibdacahaa bilaa qayuumi ibdacahaa musakharaatin liqaayaatin min alxikami qaamat way istaagtay ladayhim agtooda makhluuqaadkani iyo kaa'inaadkani way istaageen ladayhim iyaga agtooda kuwan bilaa qayuumin mid istaajiyey iyadoo uusan jirin kaasoo abdacahaa abuuris bilaabay musakharaatin xaalo ay tahay kaa'inaadkaasi kuwa la sahlay liqaayaatin ujeedooyin oo min alxikami xikmadaa ah dartood loo sahlay ayaga agtooda waxaa makhluuqaadkii way abuurmeen wayna istaageen ayadoo cid istaajisay ayna jirin bilaa qayuum cid istaajisay oo isaguna goonidiisa u taagan oo haddana maamula iyadoo aysan jirin ayay iska istaagtay bay cid abuurtay oo samaysay ayna jirin musaharaatin liqaayaatin min alxikami hadana marka laga yimaado in ay yacni wax weeyaan si joogaan oy abuuran yihiin haddana waxaa cajiiba ah, mid walba ilaahay tabaaraka wa tacaala xikmado iyo khaayaad cajab badan buu u sakhiray mid walba wixii loo sakhiray ayuu hayaa soo ma ah qoraxdaa aada arkaysaan allaa sakhiray waxaana loo sakhiray muhimmad mucayanay qabanaysaa qaaye iyo xikmad ilaahay u sameeyey ayay u joogtaa wakadaalika dayaxa buurahan aada arkaysaan yaa haayaad xikam iyo haayaad ilaahay u sameeyey baa jira oo lianlaa tamiida bikum dhulkan haddayna buuraha lagu qaban lahayn laguma dul noolaadeen dhulahan buurahanaa isu dheelitiraya dhulka celinaya wailaa dhulku waa waa rogrogmi lahaa sida qur-aanku inoo sheegay marka waxba ujeedday u joogaan badahani ujeedday u joogaan qaayaad bay leeyihin makhluuqani dhammaantii mid walba wax buu leeyahy mid bilaasha ma jiro mid macno la isaga yimid ma jiro mid macno la loo sameeye ma jiro mid walba qaayaa loo sameeyey mid walba qaayaa loo sameeyey kaneecada aad arkaysaan yarka bilaash ma ya daqsigu kinaash bilaash ma mid walba ilaahay tabaaraka wa tacaala xikmad buu kaleeyahay xikmaddii uu u sameeyey buuna u sakhiran oo uu ka shaqaynaya saas way macana qaamad way istaagtay kaa'inaadkaasi ladayhim agtooda kuwaasi muxuu ahay dabiiciyiinta ah bilaa qayuumin mid istaajiyey iyadoo aysan jirin kaasoo abdacahaa abuuris bilaabay musakharaatin xaalay tahay mid la sakhiray liqaayaatin ujeedooyin oo min alxikami xikmada ah maqaasid iyo xikam ilaahay tabaaraka wa tacala uu sameeyey iyadoo ayna jirin bay samowhu madxan lahu alcilma aljadiida balil kufra alqadiima wa minhu alqowlu bilqidami markay baadilka intaa leegayo waxaasi khusaxbalaadka ah iyo khuraafaadka ah iyo cantarbaqashka markay ka dhigeen cilmi ka dhigeen ayaa si uu u gadmo oy u suuqgeliyaan bay magac fiican marka u sameeyeen samowhu waxay ku magacaabeen madxan ammaan daraaddeed lahu isaga ay ammaanayaan alcilma aljadiida bay ku magacaabeen cilmiga cusub cilmiga cusub ee horay aan u jiri jirin bal iskaba dhaafay alkufra bal iskaba dhaafay alkufra samii wey macnaha alkufra ku magacow ama alkufru waaye bal ilkufru waaye alqadiima alqadiimu bal ilkufru alqadiimu haddaad dhigi karta waa gaalnimadii hore bal iskaba dhaafay inuu cilmi cusub yahay iska daayo ma ahee alkufru wey alqadiimu oo horeeyey wa minhu waxaa ka mida alqowlu odhah bilqidami la yidhaahdo caalamka inuu horeeyey oo meeluu soo bilowdo uusan lahayn ayaa ka mid markay eh, waxaa isku hagaajiyeen eh, macno la-aanta ah ayay haddana magaca u qurxiyeen waxay ku magacaabeen waa cilmi cusub alcilm aljadiid ayb sideedaba baatilku iyo waxa xun uu foolxun yahay ya laakiin shaydaanka ayaa wuxuu u xidhaa maro qurux badan lowlaa maradaa quruxda badan iyo qurxintaa shaydaanku uusan jiri lahayn baatilka wax u dhowaan lahaa ma jiro laakiin quruxdaas iyo dhaldhalaalkaa awuu shaytaanku u sameeyey baa lagu raacayaa sidii kale waa marka maadaama iyagu shayaadiin il insi ay yihiin magaca quruxsanoo lagu soo raacay u sameeyeen marka waa cilmi cusub adduunkii waa hormaray kii hore ma aha xidigahaa la tegey dayaxaa la degayaa wixii yacni waxa weye kun iyo afar boqoloo sano ka hor soo degay baad dadka ku lugoynaysaan adduunku cilmi cusub buu gaadhay itus oo itaabsii allahad caabudaysa yani farta iga saar ishaydu ha aragto caalamku waa tegey sheekh cilmi cusub baa la gaadhay war maxaad gaadhay waa gaalnimadii hore gaalnimadii hore waay allah tabaaraka wa tacaala in la inkiro hadda ma aha kufri horuu aha soo maa ah, kufri horuu aha bini aadamka qaar ilaahay jiritaankiisa inkira way ku yaraayeen laakiin way jireen waxyaalaha dhacaya afcaasha rabbi waxyaalahu samaynayo kownka inay u tiyaariyaan zamanka u tiiriyaan way dhacday sida qur-aanku sheegay ilaahay jiritaankiisa in la inkiro fircaunba waa kii inkiray soo maaha maa calimtu lakum min ilaahin hayrii inkastoo qur-aanku inoo sheegay inkiridda uu ilaahay inkirahayay wuu uun muujisanahayoo dadku ku sirayay mooye laakiin fii qaraarati nafsihi ilaahay jiritaankiisa wuu ogaa ah, wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa nebi muusena waa kii ku lahaa laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wa innii la adunuka fircawnu mahbuura marka wuu iska yeelyeelahayay dadkan unbuu khaldahayay shacabka iyo dadweynaha mooye wuu ogaa ilaahay jiritaankiisa tabaaraka wa tacaala ayb marka cilmi cusub ma ah, ah saas weeyaan soomaad arka hadda maalan eh, eh, muxuu ahaayey Eh, waxaan eh, diinla-aantan iyo akhlaaq xumadan iyo fasaadkan eh, markay magac u bixinahay waxay leeyihiin alxuriya shaqsiya alxuriya ah, shaqsiya yacni ruuxa yani wax weeyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu waxyaalihiisa uu xor u noqdo inuu wuxuu doono sameeyo ah, marka xorriyadda dadka ha ku xadgudbin baa lagu leeyahay ah war muxuu ahay eh, raggan fasaadka samaynaya naagahan fasaadka samaynaya maya maya xorriyadda dadka yani faragashane ah, naagaha in la qaawiyo waxay u bixiyeen mataqaana taxriirulmar'a dumarka in la xoreeyo ah, oo yaa addoonsan jira oo laga xoreynaya ilaahaygii abuurtay baa addoonsaday leeyihiin annagaa marka xoreynayna bal magaca loo bixiy ah diimaha in lala dagaalamo waxaa lagu bixiyey wax la yidhaahdo almusaawaat almusaawaat sinaan adiga sinaan miyaad ka carabi sinaan maxaa laga wadaa waa waa mustalax wanaagsan macna ahaan yacni korka ka wanaagsan laakiin ujeeddooyin waxyeelo badan baa lagu xalaashanaya sidaas daraaddeed wixii xumaa oo dhan waxay u bixiyeen magaca wanaagsan ee dhalaalaya ee la soo jiidanaya ayb fuxshiga iyo heesaha iyo muusiga iyo waadiga arkay waxay ku magacaabaan alfunuunu اljamiila alfannu اljamiil fanka ah, fankaa lagu leeyahy magaciisa saxda hadday u bixin lahaayeen dad badan baa ka didi lahaa ayb gaalnimadan iyo in laga tago wixii dhaqan ahaa wixii soo jireen ahaa waa kuwa iyagana ku magacaabay altaqadum walxadaara wاlruqiy xadaarad iyo hormar iyo waxaana lagu leeyahy Ah, waa la hormaray adduunku xadaaruu gaadhay waxna lagu akhriya magacyadaasaa marka lagu isticmaalaya miskiinkii marka waxaan aan dhuuxi karaynin oo waxaan aan fahmi karaynin intaasaaba ku filanba magaca keliya taabaa lagu kaxaysanba marka cilmulqadiim iyo musطalaxaadkan khamradoo kale waxay u bixiyeen ah, almashruubaat اruuxiya ah, waxyaalaha la cabeed dadka ruuxdooda aa ruuxda dhisa khamra waxay u bixiyeen mataqaanaa ribada ribada waxay ku magacaabeen alfaa'ida alfaa'ida waa ribada bangiyadu saartaan oo ribada ugu badan adduunka ka jirta alriba ma dhahayaan leanna markaaba aayaadkii baa ku dhagahaya soomaa waxay u bixiyeen marka alfaa'ida marka waa waa ibliis shaqo ibliis waay asalkeedana waxay ka soo jeedaa ibliis geedkii lagu hoogay oo aabbaheen aadam iyo xaawa markay cuneen halaagu ka dhacay muxuu u bixiyey shajaratu lkhuldi shajarat lkhuldi waa waarida geedkeedii buu maxaa waarida waa lagu rogmadaya soo maarit marka wax weeye ibliis baa macallin u ah wax walbo xun marka si u gadmo oo dadka looga gado wahaakada sidaas wey marka ayb samahu waxay ku magacaabeen madaxan ammaanid daraaddeed lahu isaga ay ammaanayaan alcilma aljadiida cilmigii cusbaabay ku magacaabeen balilkufru weeye alqadiimu waa gaalnimadii horraysay waay ayb ama balilkufra suu xarakeeyey duusaa idiin xarakeeyey bal iskaba dhaafee samihii ku magacow waay alkufra ku magacow alqadiima ee horreeyey wa minhu ayb wa minhu ka waxaa ka mid a alqowlu odhah bilqidami la yidhaahdo ka waxaa ka mid ilxaadka waxaa ka mid a qowl qadiim oo dhahaya bimacnaa wax weeyaan caalamku wuu horeeyey waa qowl falaasifada qowl ay leeyihiin oo la yidhaahdo qidamu lcaalam caalamkani meeluu ka soo bilowday ma leh weligiiba wuu jiray ma jiro xilli ayna sama jirin oo dhul jirin oo bini aadan jirin oo meelay ka soo bilowdaan meeleh weligood way jiri jireen qidamulcaalam marka waa qowl ay falaasifadu lahaayeen qowlkaas ayuu la mid yahay buuhi wa minhu waxaa ka mida ilxaadka waxaa ka mid a alqowlu odhaah bilqidami laydhahdo qidami caalamku inuu horreeyey oo uusan meeluu ka soo bilowda lahayn kaasaa ka mida ilxaadka taqasamuuhu lmalaaxiidu tuqaatu calaa sahmin waakara laa ahlan bidilqisami taqasamuuhu way qaybsadeen ilxaadkii almalaaxiidu mulxidiintiibaadiinlaawayaashiibaa qaybsaday adduqaatu ee xadgudbay calaa sahmin saami bay u qaybsadeen wa akara iyo saami wax ka badan laa ahlan soo dhowayn ma leh ama yani waxa weeye ehel iyo soo dhoweyn ma leh qisami midkaasi qaybtaa u saaxiibka ninka qayb ka qaatay yani wa weye ma soo dhawaado wey manaa ayb wuxuu leeyahay sid way dhaxleen nimankan mulxidiinta hadda joogaayey ilxaadkan way dhaxleen waxayna u kala qaateen saami iyo ka badan yacni nin badsaday iyo nin yaraystayba dhaxal ay qaybsadeen waay ah, dhaxal ay qaybsadeen waay miyay ka dhaxleen mulxidiintii iyaga ka horreeyey bay ka dhaxleen saas daraaddeed afkaar badan oo hadda laga dhigayo inay cusub tahay taqriiban dhowr kun oo sano ka hor bay afkaartu jirtay laakiin hadda boodhka laga jabay ayb markaynu ka hadlaynay kitaabkii ninka soomaaligu qoray ee muxuu ahaa riddada eh, ayaan ku tilmaanay usuul fara badan oo uu cuskadoo soo guuriyey oo uu ka dhigay wax cusub oo hadda adduunka ku cusub intaan dabagallay oo anagii qaar ka mida tilmaannay laba kun oo sano ka hor fikrad jiri jirtay inay tahay marka falaasifaddii griiga ee eh, falasifaadkii ah, filasufiyiintii hore isqiraad iyo aflaatuun iyo waxyaalihii ay taqriiriyeen oo mahjuurkaayoo caalamku ka tegey ayaa dib loo soo jafay ama firaqdii islaamka ku abtirsanaysay qaar ka mida sida muctasilada iyo jahmiyadii waxyaalahay ka tageen ayaa dib boodhka looga garaacay waxaasaa marka wax lagaaga dhigayaa wax cusub wixii baa la qaybsaday marka wixii baa ninba qayb ka qaatay ayb taqasamuuhu way qaybsadeen almalaaxiidu mulxidiintii baa qaybsay diin lawayaashii adtuuqaatu calaa sahmin bay u qaybsadeen saami ah. wa akara iyo ka badan mid saami qaata iyo mid ka badsadaba way qaybsadeen laa ahlan bidilqisami ninka qeybtaasi u saaxiibka ah soo dhowayn ma leh yacni waxa wax la soo dhoweeye ma ah wax muxuu ahayey wax lagu darsadana maaha wa kullamaa mara qarnun aw quruunun aatow bihi calaa suuratin ukhraa likhubhihimi wa kullamaa mara mar kastoo uu maro qarnun qarni maro oo amase quruunun ama qarniyo ay maraan atow way la imaanayaan bihi ilxaadkii calaa suuratin suuray kugula imaanayaan ukhra oo kale likhubhihimi xumaantooda dartii yani eh, yani suu sheegayba mabda'an an ilxaadkaa ah waa horreeyey laakiin markuu muddo joogaba wuxuu ku soo baxaa suuro kale oo cusub rag kalaa boodhka ka jafaa magacyo kaluu ku soo baxaa shaatiyo kalaa loo geliyaa isaga oo ninkii horeba aan ahayn buu kugu soo bixi saas wey macana marka yaani wax weeyaan wax mabdau isma bedelin laakiin ama waxaa isbedelaya qaalabka lagu gudbinayo mabda'a ah, ama magaca loo bixinayo waa laga yaabaa inay wax ku dardaraan laakiin waxani waa horrey ayb hadda u fiirsato reer galbeedka waxaanay ay xorriyadda hadda ku magacaabahayaan oo raggan wada nool oo shahwada isku gudanaya wax kala raadsanaya ma wax cusubba ah goormuu ah qoomuluud soo ma qoomuluud goormay ahaayeen wax yacni wax weeyaan intaasoo kunoo sano ah yaa hadda waxaa laga dhigayaa caalam ilbaxay oo tegey oo muxuu ahay waxaas w markaa mxuu aha lagaa gadayo oo wax lagaaga dhigayo macnaha wa kullamaa mara mar kastoo uu maro qarnun qarni maro oo amase qurun ama qarniyo ay maraan atow bihi way la imaanayaan ilxaadkii calaa suuratin suuray kula imaanayaan ukhraa oo kale likhubihim xumaantooda daraaddeed xumaantii baa ku jir macnaha liannu ahlu khubin waay bacdu lkhabiidi calaa bacdin sayarkumuhu rabbii wayajcaluhu fi nnaari lidarami bacdulkhabiidi xumaanta qaarkeed calaa bacdin qaarka kale korkiisa ayuu sayarkumuhu alle uu ku rasayn doonaa ah, ayb sayarkumuhu wuu ku rasayn doonaa rabbii rabbigay baa ku rasayn doonaa wayajcaluhu wuxuuna yeeli doonaa fi naari naarta dhexeedu yeeli doonaa lidarami hurin daraaddeed ah, yani wax weeyaan inay ku hurto daraaddeed waxaas khubhi ah ee la kala dhaxlay ee ilxaadka ah ee kufriyaadka ah ee akhlaaq xumada ah waxaasoo dhan ilaahay intuu isku dul raseeyo oo isdul saaro ayuu kadibna naarta ku tuuraya iyadiiyo dadkeedii markaasaa lagu hurin doonaa waay wuxuu tilmaamayaa aayaddii rabbi tabaaraka wa tacaala uu lahaa ahay muxuu ahaa wayajcalu lkhabiida bacdahu calaa bacdin fayarkumahu jamiican fayajcalhu fii jahannam saas way macnaha wixii xun inta laysku dul sareeyo raseeyo oo laysdul saarsaaro ayuu ilaahay jahannamo ku daadini tabaaraka wa tacaala bacdulkhabiisi xumaanta qaarkeed calaa bacdin qaarka kale korkeeday ahaatay sayarkumuhu wuu isdul saarsaariyo wuu isku dul rasayn rabbii rabbigay wayajcaluhu wuxuuna yeeni fi naarta dhexda lidarami hurin daraaddeed la hurinayo iyo in lagu huriyo lagu gubo waxjab licudwaani qowmin xaawaluu safahan an yajmacuuhu ila alislaami fii kimami ayb wacjab la cajaboo la yaab licudwaani qowmin qowm xadgudubkooda la yaab qowmkaasoo xaawaluu isku dayay safahan caqliyari daraaddeed an yajmacuuhu ilxaadkaa inay la kulmiyaan ila al alislaami islaamka inay la kulmiyaan fii kimamin galal dhexdooda inay kula kulmiyaan ah, kimamku ama ah, waxaad tidhaahdaa waa jamcu kim kimkana waxaa la yidhaahdaa waa ubaxa markuu soo baxayo galkiisa waa galka ubaxu ku jiro eh, ayaa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhaahdaa alkimu waxaa la yidhaahdaa eh, kimam waa jamcu eh, yani wax weeyaan kum kumkana waxaa la yidhaahdaa waa marada meesha gacanta laga geliye laga saaro saas way macana yacni wuxuu ka wadaa sheekhu hadalku waxa la yaab leh oo inaad la yaabto ay tahay waxaa gaalnimo iyo kufriya akhlaaq xumo ah dadka isku dayahaya inay diintii islaamka ay la kulmiyaan oo diintii islaamku inayna waxba ka qabin oo iswaafaqsan yihiin yaa ka dhigaya kuwaa la yaab oo diintii iyo ilxaadkiiba waxay isugu geynayaan hal gal ama hal meel ama hal maro bay isugu geynayaan kuwaasaa la yaab ayb macnaa wax weeyaan dad baad arkaysaa waxaas khubhi iyo xumaan ah islaamku waxba kama qabo dhahaya ah. yani waxa wey akhlaaq xumadaas naaguhu inay isqaawiyaan qaar baa waxay ku leeyihiin ader maradan dumarka la saaray xijaabku laazim islaamku waxba kaba qabo dumarku iyagoo iska qaawan inay iska tamashlayaan idinka shaki badin badina bay kuleeyihin shaki badina idinka naagtiis qaawisaba waxaad moodaysaan inay sinaysanayso marka waxba kama qabo diintu waxay ku leeyihiin eh, muxuu ahaayey eh, eh, dumarka in laga saaro meesha ilaahay ugu talagalay diintaa qabta muxuu ahaayey siyaasadda ha galeen Eh, muxuu ahay maryaha ha dhigtaan ragga ha garab boodaan eh, adar diinta qabta marka wixii xumaan ahaa oo dhan ayay diintii islaamka ayay muxuu ahay ka dhigayaan inaysan waxba ka qabin ah, waxay ku leeyihin maalan addimuqraatiya alislaamiya dimuqraatiyada islaamka ah oo say isugu timaadaa dimuqraatiyo iyo islaam say ku kulmaan dimuqraatiya maxaa la yidhahda waa xukmu shacbi lishacbi waa shacabkaoo isxukuma oo isagu isxukuma waay macnaheedu waxa weeye shacabka ayaa wuxuu dooranayaa dadkii xukumi lahaa oo shuruucda u dejin lahaa ayib in xukum inta la dejisto laysku maamulo shacabkuna awoodda uu yeesho sharci dejinta islaamka xaggee ka soo gashaa so kufri bawaaxa ma waa kufri iska cad lianna xukumka yaa iska leh ya in ilxukmu ila lilah am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah alaa lahu alkhalqu waalmru addoommadu ma ay lahaa inay qawaaniin iyo shuruuc ayagu intay dejistaan ta ilaahay ka hor imaanaysa isku maamulaan oo yidhaahdaan baarlamaan baan doorannay majlisu tashriic baa la dhahaa shuruucduu dejiyaa kii ilaahayna masaajidda ha yaallo wixii dasaatiiree dalka lagu dhaqeeya annagaa dajisanayna dimuqraatiya waa taa xaggay diinta islaamka iska soo galaan marka markaad adugu leedahay addimuqraatiya alislaamiya kitaab baaba laga qorayba ya bal iskaba dhaafe qaar baa waxay qoreen wax la yidhaahdo alra'samaaliya alislaamiya war ra'samaaliya islaam isma galaan qaar baa waxay qoreen ashuuciya alislaamiya oo shuuciye iyo islaam xaggay isaga yimaadaan waxa marka caqliyari ah oo la yaab leh wixii xumaantiisii gaalnimadii banaanka hadday taalo gaalnimo loo aqoonsanya la garay laakiin in diintii islaamka lala kulmiyo oo lagu soo riixo oo laga dhigo inayba iswaafaqsan yihiin bal taas la yaab waay taas wey midda wax la yaab kale taa iyada wacjab la yaab ayb wacjab waxaad la yaabtaa licudwaani qowmin qowm xadgudubkooda xaawaluu isku dayaya safahan ah, safahan caqliyari daraaddeed safaha waxaa la yidhahdaa altaysh waa fudaydka caqliga iyo caqliyarida waa maxay isku dayayaan an yajmacuuhu inay la kulmiyaan islaamnimada yacni ilxaadkii ilalislaami islaamnimada inay kula kulmiyaan fii kimamin galal dhexdood ama maryo hal maro ama hal gal inay isugu geeyaan islaanimadii yidhahdaan waxba ma qabaan way is waafaqsan yihiin way isleeyihiin maxaa mushkilo jirta saas qoladaasi kuwa la yaab kan naari fi lmaai aw tuhrin calaa xadain fi waqtihi aw iqaa'i di'bi waalhanami waxay la mid tahay wey kan naari oo kale la mid iyo ilxaad iyo akhlaaq xuma meel wada gashay kan naari oo kaley la mid tahay sidii dab oo filmaai biyo dhex yaalla aw amase tuhrin dahaaro oo calaa xadain xadad kor yaalla fii waqtihi isla waqtigiisii aw amase iqaa'i di'bi bay la mid tahay yacni wax weeye yeydii oo lala walaaleeyey walhanami iyo ari iyo iyo yey walaaloobay bay ka dhigantahay yacni waa waxaan isqaban karin wa adiga wax way ka warran haddaad tidhaahdo dab iyo biyo ayaa isku dhex jira oo nabad ah oo wada joogahaya oon waxba iska qabin oo wada dhaqmi kara ma suurtagal baa maya meeshii dab i meeshay biyo yimaadaan dabku waa damayaa dab iyo biyo isma aqbalayaan soo maa ama waxay la mid tahay yacni dahaaro iyo xadad kulmay oo hal waqti kulmay ruuxani waa weyse qabaa mana weyse qabo fii aanin waaxid suurtagal miya ya wuu weyse qabaa mana weyse qabo ya janaabuu qabaa janaabana ma qabo hal mid miyay kulmi karaan ma kulmi karaan naqiidaan waay ma kulmi karaan isuma imaan karaan soo ma ama adoo yidhi oo kale ka dhigan tahay adhigii iyo yeydii baa saaxiibay adhi iyo yey saaxiiba wada daaqahaya oo muxuu ahaay isku dhex jiro oo isla xaroonahaya ma suurtagal maaha yey iyo ari waa meeshay isku arkaan ah, intay is arkayaan marka waxaan kulmi karin oo la kulmiyey waay waxaan isu imaan karin is aqbali karaynin oo laysu keenay weeye diinta islaamku waxyaalaha waxba kama qabto qolyaha caqli darradu u geysay kaanna waxyaale aan isqaadan karin ayagoo isa siinayo kale ka dhiganta saas way macnaha kan naari waxay la tahay sidii dab oo kale oo filmaai biyo dhexdooda ahaaday yani biyo dab ku dhex jiro ow amase tuhrin dahaaro oo calaa xadain dahaaro la-aan korkeeda ahaatay fii waqti isla waqtigiisii yacni dahaaradu markay timaado xadadkaa baxa soo maa xadadku markuu yimaadana dahaaradii baa baxda ayb ow amase ikhaai di'bi waalghanami ama adhi iyo yeydii walaaloobay waay yey iyo adhi walaaloobay waraabo ari raacsa waay suurtagal maa waxaas sayna suurtagal u ahayn ayaa waxyaalaha majallaadka iyo telefishinada iyo waxaas ay faafinayaane munkaraadka haddana qolyo ay diinta islaamka doonayaan inay ugu abtiriyaan yani suurtagal ma aha ma kulmi karaan islaamkana isku meel ma imaan karaan way macanaa islaamku waa diini towxiid iyo diin akhlaaq waay ayb intaasuu marka wuxuu meel adag ku saaray fasaadkan ilxaadka iyo diinxumada ah ee socda oo sheekhuna uu qeybo ka mida noolaa haddana ka sii daray oo sii adkaaday oo haddaba sanka layska gelinaya waaba laysku qasbayaaba ayb wanaaggii iyo tawxiidkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ayaa waxay noqotay gabad oo jariimo noqotay oo dembi noqotay oo laysu xidhi oo halis lagu gelaya ayb wadaad baa ii sheekeeyey nin dhallinyaraday dacwada ka mid ahaa oo minnesota jooga meeshanuu yimid oo wuxuu igu yidhi macad ay sameeyeen wadaadadu buu macallin ka yahay marka caruurta soomaalidabu wax u dhigaa aadooyinka diiniga waxaasay u dhigaan darsi markuu wuxuu dhigahayay liwaadka iyo khaniisnimada xumaanteeda meel ma aayad baa soo martay ma xadiis baa soo maray darsi uu bixinay wixii buu markaa ka hadlay ma dhihi kartid dadka khaniisiintaa waa dad xunxun haddaad dhahdo maraykanka waa dembi leanna qeyb mujtamacii ka mida baad ku xadgudubtay wadaadkii marka wuxuu rabaa inuu sharxo khaniisnimadu inay xun tahay ciyaalkan dhegaysanayana wuu ka baqayaa ee ardadiisa suu ag marmarahayey oo dhinacyaha uga marmarahayey <laughs> ayuu markii dambe gabadh yar baa ku soo booday hadda afka wuu marin waayo ogow way xun yihiin dadkaas gabadh yar baa su-aal weydiisa waxay tihi sheekh adiga haddama waxaad leedahay dadka noocaasi waa dad liita miyaad leedahay adiga ma saasaad hadda leedahay adiga wadaadkii wuxuu yidhi wax alla waxaan ku jawaabo baan garan waayey marka waa saas wixii nooca ahaaba annagana haddana laga dhaadhicinaya wax la yaab leh meeshan markuu yimid obama markuu kenya yimid oo ay is arkeen eh, madaxweyne uhuru ay is arkeen eh, khudbadiisii ninkii weynaa ee dalkaad aragteen madaxweynaha uu ahaa ee intaa soo safray meeshan wuxuu la yimid dalka dadka khaniisiinta ah jani siiya ah, risaaladaasuuba watayba dadka khaniisiinta ah xorriyad siiya wuxuu ku yidhi uhuru wax ka weyn baa noo yaala buu ku yidhi wax ka muhiimsan ayaa anaga loo yaalla ficlan saas way xataa dadkan afrikaanka ee fitrada ku nool waxaa lagama dhaadhicin karayo soo ma marka gaalaba ha ahaadeen laakiin fitradii bay ku nool fitradii ilaahay ku sameeyey yaan fasaadin marka wixii dowladihii waaweynaa dhaqaalahoodii yani wax wey siyaasadoodii milatarigoodii awooddoodiibaa waxay u khidmaynaysaa waxan in la faafiyo shaatiyadaa iyo magacyahana loo geliyo oo sidaa lagu faafiyo macnaha intaasuu marka kaga soo baxay halkan marka wuxuu ka gudagalay inuu tilmaamo dhowra iyo dardaarmo dhowra siiyo daalibulcilmiga ayuu mar kale ku noqday sheekhu waxna wuu soo tilmaamay wax kamidana midana halkanuu dib ugaga noqonayaa waxaasilu lcilmi maa umli sifaata lahu fasqi samcaka wastansit ilaa kelimii wa xaasilu lcilmi cilmiga ya maxaa ka horeeya ha ciwaanka ha khaatima waay ha wuu gebagabaynayaa wuxuu ku gebagabaynayaa khaatima fi taxsiili hamaraati alcilmi annaafica cilmiga manaafacaad kale midhihiisa inaad hesho xasiliso wajtinaa'i qutuufihi addaaniya lyanica iyo inaad goosato midhihiisa bislaaday ee dhow saas wey man waxasilu lcilmi cilmiga khulaasadiisu waxa weeye maa umlii waxaan yeedhinayo asifaati lahu maa umlii waxaan yeedhinayo asifaati lahu yani waxa weye ah, waxaasilu lcilmi maa umli sifaata lahu sifaatkan aan yeedhinayo weeye cilmiga xasiladiisu macnaha ee fasqi ah, raarici samcaka maqalkaaga wastansit soo maa wastansit si kaluu igu wastansit u dhag raadici ilaa kelimi weedhaydana u dhag raadici cilmiga xaasilkiisa iyo khulaasadiisu waxa weeye iyo midhihiisu waa sifaatkan aan kuu yeedhinayo maa umlii waxaan yeedhinayo asifaati oo min asifaati lahu sifaatkan aan yeedhinayo ean kuu sheegi doono ayaa cilmiga khulaasadiisa ah ee fasqi samcaka maqalkaaga raarici wastansit yani wax wey dhagayso ilaa kelimi ereyooyinkan soo wadana u dhagraarici ayb wadaaka kaasi laa xifduka alfutya biaxrufiha walaa bitaswiidika alwraaqa bilxumami wadaaka kaasi oo xaasilka cilmiga iyo khulaasadiisu laa xifduka ma ah inaad xifdido alfutya fatwada biaxrufiha xuruufteeda inaad ku xifdida ma ah walaa bitaswiidika madoobayntaadana ma aha alwraaqa waraaqaha aad ku madoobayso bilxumami dhuxulaha cilmigu ma aha inaad culimada jawaabahoodii iyo fataawidooda inaad xifdido ood xuruufteedii ku qabato yaa taa cilmi maaha walaa inaad waraaqaha cadcad intaad ku qorto madoobayso oo aad khad iyo iyo iyo dhuxul ku madoobaysana cilmi maaha cilmigu ma aha wax la qorqorayna maaha fataawi la xifdiyay oo keliyana maaha intaa keliya maaha ayb yani wuxuu ka wadaa dadka qaar baa waxay ismoodayaan haddayba fataawida culimada qaar ka mida ay xifdiyaan inay intaa culimo ku noqdeen intaa culimo laguma noqdo waayo qaar waxay moodayaan hadday buug iyo qalin qaataan oo wax badan qorqoraan inay intaa culimo ku noqdaan intaana culimo laguma noqdo waayo cilmigu waa wax kale wadaaka kaasi laa xifduka ma aha xifdintaada alfutya fatwada aad xifdido biaxrufiha xuruufteeda aad ku xifdido walaa bitaswiidika madoobayntaadana maaha alawraaqa waraaqaha aad madoobayso bilxumami dhuxulaha aad ku madoobayso yani khadii waay ila khadooda waxaa laga samayn jiray ya khadii hore waxaa laga samayn jiray dhuxul sooma caano iyo dhuxul annaga waa soo gaadhnay dadkii baadiyaha wax ku barbaran jiray intaan qalimadan iyo waxaan soo bixi looxi soo garmaysaa yani waxa wey caano iyo dhuxul laysku xoqoy ah, saas waay ayb walaa tasadura sadri ljamci muxtabiyan tumliihi lam tafqahi almacniya bilkalimi wala tasadura sadri ljamcina ma aha cilmigii ah, cilmiga xasiiladiisi iyo midhihiisu ma aha walaa tasadura sadri ljamci dad badanoo isu yimid xaggooda hore in aad fadhiisato tasadurku waa xagga hore inaad fadhiisato sadruljamcina dadka isu yimid hortooda waay muqadamka waay ayb muxtabiyan xaal aad tahay mid doonyaystay ama jilba geeljiraystay tumliihi xaalaad yeedhinayso cilmiga lam tafqah aadan fahmin isla markaana aadan fahmin almacniya waxa loola jeedo bilkelimi hadalka waxa loola jeedana aadan fahmin cilmigu ma aha meelay dadku isugu yimaadeen oo ku badan yihiin xagga hore intaad soo fadhiisato inaad wax u jeediso ama kitaab u akhrido ama muxaadaro u jeediso ama darsi u yeedhiso cilmigu kaa maaha ayib tasaduru sadri lmajaalis iyo isu imaadyada meelaha inta lagu hor fadhiisiyo inaad wax sheegsheegto taa cilmiga maaha adigoo isla markaana lam tafqahi almacniya bilkelimi waxaan aad sheegayso ujeedada laga leeyahay aan fahmin haddaad wax soo qorqortood soo xifdido inaad dadka ku duldaadiso taa cilmi maaha waa adigoon ujeeddada iyo maqsuudka muhimkaa ah aan gaadhin oon fahmin macnaha ayb xaqaa'iqda cilmiga iyo macaanida alfaad iyo dalaalaadkeeda adoon garanin inaad waxaad soo qaratay ama soo akhrida iska sheegto taa cilmi wala tasadura sadri ljamci muxtabiyan wuxuu ka wadaa alixtibaa ixtibaaga waxa jilbaha xidhato waa waa nooc loo fadhiisto markaad fadhido oo aad jilbaha iyo dhabarka isku xidho ayaa la yidhahdaa alixtibaa ixtibaa bimacnaa waxaad tidhahdaa ama doonyaysi dheh ama jilbageeljiraysi kolba kaa tidhahdaa walaa tasadura sadri ljamci isu imaadka dadku isu yimaadeen xaggiisa hore fadhiisiga aad fadhiisatood hormarto kaana cilmigu ma aha muxtabiyan xaalaad tahay mid doonyaysan tumliihi ay oo xaalaad yeedhinayso oo aad iyaga wax u yeedhanaysood u sheegayso macnaha ayib cilmigii aad yeedhanayso lam tafqax xaal aadan fahmin almacniya waxa loola jeedo bilkelimi hadalka waxa loola jeedana aadan fahamsanayn cilmigu kaa maaha walalcimaamatu id turkhi duwaabataha tasanucan wakhidaabu shaybi bilkatami walalcimaamatu cilmiga xasiiladiisu cumaamad ma id wakhtiga turkhi aad raaricinayso du'aabatahaa cumaamada saynteeda du-aabadu waa cumaamada marka madaxa lagu maro saynta yaree xagga dambe ka laalaado soomaarki ah, oo muxuu ahaay saalixiyadii iyo tabliiqa iyo ay xidhaan ah, saalixiyada caanku ahaan jiray laakiin hadda tabliiqa caanku ah ayb wayna jirtay oo waqtigii nabiga sal ly waslam saa waa loo xidhan jiray in la duubo halkaasi du-aabo loo sameeyo way jirtay ayb waa un qaab uun labisan jirtay qaab ka mida ah. walalcimaamatu cimaamadii cilmi xasiiladiisa ma ah xaasilkiisa maaha id waqti turkhi aad raareenceynayso du'aabataha saynteeda tasannucan iska yeelid daraaddeed aada culimo iska yeelayso ah, adoo culimo iska yeel oo moodaya cumaamada duubka aad duubatay inaad culimo ku noqonayso wa khidaabu shaybina ma aha yacni waxa weye cirada oo la cilaamo bilkatami katamka lagu cilaamo in aad timihii madoobaysato ama timaha casaysatana cilmi maaha aha ciradii <laughs> wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo duub la qaatay iyo cimaamad la xidhay cilmi maaha aha ah. dad badan baa ku khatar ku galay soo ma ayib madaahirtan iyo muuqaaladani kama turjumayso ruuxa wata inuu caalim yahay gadh la caseeyey ama la madoobeeyey ama gadh la sii daayey ama cumaamad weyn oo la duubtay soomaalit ee muxuu ahaayey kama turjumayso cilmi ma aha soo maa waxyaalahaasi cid walba way qaadan kartaa waa madaahir waa maryo adigoo weliba u qaadanaya inaad dadka u muujiso inaad culimo tahay intaasi cilmiga xasiiladiisa ma aha ayb walalcimaamatu cumaamadiina xaasiilka cilmiga ma aha id waqti turki aad raaricinayso du'aabataha tasannucan iska yeeli daraaddeed aad culimo iska yeelayso wa khidaabu shaybina ma aha isaguna cirada oo la bedelo bilkatami lagu bedelo in lagu cilaamo oo aad cirada cilaanto iyadana ma aha yani waxa culimada culimmada caanku ahaan jiray oo inay yani waxaw cirada bedelaan nabigeena sal ly waslamna waa kii amray hayru shayb cirada bedela cirada bedela oo yani waxaw cilaama ayb katamku waa maado lagu bedeli jiray timaha weyna jirtay waqtigii nabiga sal ly wasalam waana maado marka timaha la mariyo ka dhigi jirtay mid u dhaxaysa madow iyo guduud waxay u dhowdahay hadda midabkan aan dhinaahno brownka brownka oo bimacnaa wax ruux markuu kaa inuu timo madow aad moodaysaa laakiin markaad ku soo dhawaato casuus baa ku jira katamka kaas we waqtigii nabigana sal ly sl waa jira waa la isticmaali jira walaa biqowlika yacni kalaa walaa xamlika alasfaara kalbahami walaa biqowlika odhaahdaaduna cilmiga xaasilkiisa ma aha aad tidhaahdo yacnii yacnii wuxuu u jeedaa daa'iban weligaaba aada yacniida ku hayso wanacam inaad nacamta ku hayso kala sida laa oo kale walaa xamlika xambaaristaaduna cilmiga xaasilkiisa maaha alasfaara kutubta aada xambaarto kalbahami sida xoolahoo kale kutub fara inaad ururtoo xambaarsatana <laughs> iyaduna cilmiga xaasilkiisa ma wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo inaad alfaadii culimmadu ay isticmaali jireen markay cilmiga sheegayaan inaad isticmaashana culimo laguma noqdo ha culimadu markay cilmiga sheegayaan kelimaadka ay aada u isticmaalaan yacni sooma dhahan yacni wuxuu ula jeedaa ha haddaad maantao dhan yacniida ku haysa ma ku noqoni waxaa kaloo culimadu aad u isticmaalaan nacam ajalhaa wakukaa sooma dhahaan marka maantana haddaad nacamta ku hayso marka qaarkood laa bay ku leeyihin laa laada ku hayso oo alfaadii culimmada iyo weedhaha isticmaali jireen isticmaashay cilmi ku noqon mayse culimo ku noqon mayse xaasilka cilmigu maaha walaa inaad kutub waaweyn oo culus qaado sida dameerihiiyo xoolahoo kalena iyadana cilmiga xaasilkiisu ma aha ayib asfaartu waa kutubta wa ayib kutub iyo waraaqo fara badan inaad xambaarto ood qaado bimacnaa wax weeyaan hadda waxay ka dhigan tahay maktabad weyn oo caamira inaad samaysato oo ama guriga kuu taalo ama meel dhiga tahay maaha kama turjumaysa inaad culimo tahay kutubtaadu inay badato macnaheedu maa inaad caalim tahay xaasilka cilmiga maaha saas way macnaha walaa biqowlika odhahdaaduna xaasilka cilmiga maaha aad leedahay yacni daa'iman weligaaba daa'iban daaiman wey macnaa wanacam inaad leedahay kalaa sida laa oo kale meelaha qaarkood culimmada qaarkood kalaa bay ka dhigeen kalaa ayb laakiin waxaa fiican kalaa yani nacam laa yacni waa alfaadii culimada isticmaalaysa walaa xamlikana cilmiga xaasilkiisa ma aha xambaaristaada al asfaara aad kutubta xambaarto kalbahami sida xoolahoo kale sida xoolo kutub xambaarsanoo kale yani waxa weeye ka maali lximaari yaxmilu asfaaran dameerkuba kutub badan wuu qaadi karaa soo bal isagaaba kaa qaadis weyn culimana kuma noqonin kutub buu xambaarsan yahay marka maktabada ii buuxda adeer sidaas cilmiga maa xaasilkiisa walaa bixamli shahaadaatin mubahrajatin bisukhrufi lqowli min nahrin wamuntadami walaa bixamli shahaadaatin shahaadooyin xambaaristoodana cilmiga xaasilkiisu ma ah shahaadooyinkaasoo mubahrajatin la qurxiyey bisukhrufi lqowli hadal midkiisa dhaldhalaalaya oo quruxsan lagu qurxiyey kaas hadalkaasoo min nathrin hadal caadiyo ah wa muntadimin iyo muntadamin iyo mid la taxay ah. muntadimin mid taxan ah nahrigu waa hadalka sida caadiga loo yidhaahdo muntadimkana waa hadalka nadmiga ah oo tixda ah. gabay ahaan loo taxay gaaraar ahaan loo taxay suugaan ahaanta ah nahriguna waa hadalka caadiga loo yidhaahdo wey maanaa wuxuu ku yidhi cilmiga xaasilkiisu maaha inaad shahaado qurqurux badan oo hadal qurux badan lagu qoray inaad xambaarsan tahayna cilmiga xaasilkiisa maaha ah, saas way manaa waa doctor b h d buu xambaarsan yahay ah, halkaasuu ku dhajigsanaya markaasuu ku leeyahay eh, mxuu ahay haddaad rabto dee inaad i ogaato dee shahaadooyinkayga wa kuwa ah. alay maaln wuxuu loo sheegaya mid suudaaniya sudaanta iyo masaarida inta badan waxay aada u jecel yihiin ammaanta marka mid baa malaha tacriifinahayay wuxuu ku yidhi waa dictor waa kan waa ashkada wuu qeexay wuu sharxay wuu sharxay markii uu ka baxay baa wuxuu yidhi laakiin hal shay baad halmaantay buu yidhi muxuu halmaamay inay naagtayduna dictooro tahay inaad sheegtay ah marka shahaadooyin qurqurux badan oo wax badan qurux badan ku qoran yihiin inaad xambaarsan tahayna cilmigii ma aha xaasilka cilmigu maaha dictor fi shariica dictor fi usuul fiqhi sax yani waxa wey waa alqaab waa alqaab waa awraaq waxa ku qoran inaad tahayna kama turjumayso imtixaanaad maalin gashay oo nasiibku ku mariyey ayaa meesha ku qoran soo maa laakiin mumtaaz baa ku qoran jeyjidan baa ku qoran maca sharaf baa ku qoran ya waa alfaada hadal qurux badan baa ku qoran oo dhalaalaya sooma ku soo jiidanaya laakiin adiga xaqiiqada waraaqdan kuu qoranaya adugu labaad kala tihiin imisaa doctor jaahila imisaa yani waxa wey b h d xambaarsan imisaa ustaadon garanayn soo tif maa marka cilmiga xaasilkiisu ma aha waraaqo la xambaarsan yahay maaha saas way walaa bixamli shahaadaatin ma aha shahaadooyinka qaadashadooda asal ahaanteeda hadduusan maqsuudka noqonin uu ardaygu wax u baranayo inuu shahaado qaato ee maqsuudku cilmiga yahay shahaadada in tabac min baabi tabac la qaato dhib male haddii loo qaadanayo in cilmiga lagu faafiyo ilan meelo badan baa hadda ku xidhmay meelo badan baa ku xidhmay tacliintii akademiga ahayd oo dhan waxay ku xidhantay shahaadadaas marka si aad u jabsato oo ummada meesha uga anfacdo waad u qaadan kartaa in aad eh, u qaadato inaad yani wadiifo mubaaxa yani aad ku hesho mushkilo ma leh laakiin ha ka dhigin maqsad awali ah ka dhigin xajka markaad u socotaan inaad waxoogaa ganacsina ku darsataan oo alaab sii qaadaan oo ka soo ganacsataan ama aad ku darsataan niyad ah markaad soo xajido soo cumraysato caruurtana carruurtana usoo adeego ama ganacsi ka soo qaado xoogaa alaaba ka soo qaado inay intaas idin raacsan tahay dhib male laakiin waa inay noqoto maqsad aanawi ah ku saas way macnaha ayb walaa bixamli shahaadaatinna ma aha cilmiga xasiiladiisu shahaadooyin la xambaaro mubahrajatin oo la qurxiyey bizukhrufi lqowli hadal midkiisa quruxsan lagu qurxiyey oo mumtaaz iyo maca sharaf iyo waxaanu ka hadlaya hadalkaasoo min nathrin ah hadal caadi ah wa muntadimin mid yacni wax taxan ah tix ama hadal caadiya ah intaa midna cilmiga xaasilkiisu maaha muxuu yahay cilmigu xaasilkiisu bal khashiyatullaahi fii sirin wa fii calanin faclam hiya alcilmu kula alcilmi marka ka bilaabaya wixii kaloo dhan meesha ka saaray yuu kuu sheegaya marka xaasilka cilmiga darsigeenna dambe insha allah tacala hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi waslem